u sheegtay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam alrajulu nin alladii ninkaasoo yukhayalu la moodsiinayo ilayhi ninka annahu asagu yajidu shayca inuu wax dareemayo fi salaati salaada dhexdeeda waxyaalaha oo xoogaa laga xishoodo ku dhawaaqidooda carabka kuma bayaaniyo nabiga sida badan sala allahu calayh wasalam ilaa mar daruuro keento oo xubunku si kale uusan ku caddaahayn maahane saxaabaduna sidaasay ahaayeen waana sidaa sida wanaagsan waxyaalaha laga xishoodo carabka inaan lagu bayaanin ilaa inay ku xirnaado xukunkii fahamkiisi oo aanba la fahmayn maahane haddii la fahmi karo waa in la sarbeebo hadda shaygaas waxaa loola jeeda aaryada qofka ka soo baxda oo weysada ka jabida waa la sarbeebay marka waa la sabeebay marka nina markuu salaada galo shaydaana waswaasinaa markaas wuxuu isleeyahay aariyaa kaa soo baxay weysadii waa kaa jabta arrintii iyo cabashadii uu nabiga gaarsiiyey sala allahu calay wasalam oo ui rasuulka allow qof sidaasa ka war qofku markuu salaada galo shaydaan waswaasinayo oo u malaynayo in wax ka soo baxeen oo weysadii ka jabtay muxuu samaynayaa qofkaasu su-aashaasuu nabiga weydiiyey sal اlahu alay slm annahu shaamiye shakaa waa uu sheegtayoo waa u cabtay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalam arajulu nin alladii rajulkaasoo yukhayalu la moodsiinayo ilayhi asaga annahu rajulku yejidu shay-a wax inuu helayo macnaha in caariga ka soo baxaydo uu dareemaa fi salaati salaada dhexdeeda muxuu samaynaa faqaala nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam laa yanfatilu ka bixi maa salaada kama baxayo salaada ow laa yansarifu ka gadoomi maa waa isku macna ah, ka bixi maa salaada ma ka gadoomayo salaada xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan dhawaaqii aryada dhawaaqeedii ilaa uu maqlo dee dhawaaqeedii dii la maqlay xaqiiqay noqoto ilaa uu dhawaaqii maqlo oo yejida ama uu helo riixan urki karkeed oy u soo karto oo inuu karkeedii dareemo ama dhawaaq u helo culammadu waxay dhahdeen macnaheedu labadan shay waxbaa lagu yaqiinsadaa ilaa uu yaqiinsado yuusan salaada ka bixin yuu salaada ka bixin markaa qofka haddii uu waswaaso isagoo salaadii ku jira uus yidhaahdo weysadiyaa jabtay salaadiiu ku jiraa ma ka baxayo salaadda weysana sidaas kuma jabto salaadiisana waa u taam wax nuqsaan iyo kuma jirto wax wax u dhima culummadu salaada markuu ku jiro arrintaas waa isla ogolyi laakiin asagoon salaad ku jirin hadduu isira ama wax kaa baxeen shaaficiyadu waxay leein waa isku mid waxaa salaada jebiya marka lagu jiro salaad iyo markay salaadda bannaanka laga joogo isku shaya salaadda jebiya weysada waxaa jebiya waa isku shay waa isku mid maalikiyadu waxay le maya iyagu markuu bannaanka ka joogo salaadda uusan salaad u xirnayn haddii uu sirada waxbaa kaa soo baxay waa inuu weyse qaado laakiin markuu salaad ku jiro weeyo xadiidkaadu laakiin alqowlu raajix waa qowlka shaaficiyada iyo a'immada kaleeta ay mareen oo ah salaad iyo qayrkeed waa isku mid jamaahiirta culummaduna saas yidhahda waa isku mid caariyo ayaa hadda laga hadlaye dhammaan nawaaqida waxyaalaha weysada jebiyana dhammaan waa isku mid dhammaan waa isku mid qofka hadduu sida weysadiya kaa jabtay oo usan yaqiin hubin weysadiisu u dhowranta marba asal u dhowrnayd ilaa yaqiin uu hubsado oo maalan a'imada shaaficiyadu waxay qabaan gabadh ajnabi ka ah hadday ku taabato weysadu waa jabtay tusaale saasay qabaan laakiin maxay ku tusaaleeyeen waxay yidhahdeen maalan waa taabat ciddidu ma jebiday yidhahdeen ciddidu hadday taabato ay yidhahdeen ee waxaa jebiya jirkan iyo jirka markaasaa is tihi ma ciddiday ahan wixii taabtay mase jirka weese kaama jebid maxaa yeelay awal weesada yaqiinay ahayd soo maahan waad hubtay hadda inay jabtayna shakiyaa ku jira soo maahan alyaqiinu laa yazulu bishak yaqiin iyo wax la hubaa shaki kuma suulo ma ku jiro maalan waysaqaadka waxaa jebiya hurdada waad fadhiisatay markaasaa istiri war ma hurda mise waa gamayo ma lulmay aheyd wixii mise hurday aheyd waxaa lagu leeyahay horta awal weese ma hurtay haa hadda in weesadii shaygii jebinayo hurda ay timid oo noom uu yidhi iyo waxaad ku shakisan tahay lulmo inay tahay soo maaha weesadaada waa la hubay yaqiinay ahayd walyaqiinu laa yazuulu bishaki yaqiintu shaki kuma suusha weesadu waa ku dhowranta maxaa yaele weesadaada waa la hubay haddana waa taradud ma hurd ma hurdin khalaas bal xadiiskan imaam nawowi wuxuu raximahullah waa qaaciddu a'imada kalena sidoo kale yidhi waa qaaciddu oo fiqiga islaamigaah axkaamta ugu badan laga qaataba shay mar haddii la hubsado shaygaas la hubaa ilaa wax kaloo la hubaa yimaadaan ma suulo ninkii xaaskiisii waa lagu nikaaxiye weligeediyaa ku nikaaxiyey maalin dambay murmeen shakiyaa gaay war anay anaad furto waxaa la leeyahy horta awel ma qabti haa ma hubta inaad qabti haa yaqiina hesama haddayna furtay ma hubta maya alyaqiinu laa yasuulu bishaki hadday yaqiintu mayadaa shaki ku suusha lama tiri karo masaa'ilka sidaas marka xadiiskaanana u asala qaacidadaas alyaqiinu laa yazuulu bishak marka waa xadiis weyn wey shay marka la hubo shaki kuma suulo wax kastoo la hubaa shaki kuma suulaan marka waa noocaas روى البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه آبيس وحكوري ربعي بن الحارث أبي قتادة من مجعي ربعي بن الحارث رضي الله عنه إلى رادها كان نقضى ربعي بن الحارث عن النبي نبي كوري ربعي بن الحارث صلى الله عليه وسلم قال النبي إنه يري idaa baala axadukum qofkiin markuu kaashayo kaadidii markuu dhammeeyo tusaale ama intuu kaadida wado falaa ya'khudanna yuusan ku qaban dakarahu dakarkiisa xibintiisa taranka biyamiinihi gacantiisa midigta ayuu ku qabani walaa yastanji yuusanna ku astajoonin biyamiinihi gacantiisa midigtaa walaa yatanafas yuuna ku neefsan fil inaa'i weelka saddex xubunuu xadiiskanuu sheegay gacanta midigtaa waxaa loogu talagalay maa kaana min baabi alikraam washaraf wixii baabulkaraamo iyo baabusharaf ah cuntadaa lagu cunaa cabitaankaa lagu cabaa dadkaa lagu salaamaa waxbaa lagu bixiyaa gacantan waa lagu weyse qato wejigaa lagu mayraa gacantan min baabi alikraam washaraf wixii ah loogu talagalay gacantaanna wasaqdaa layskaga suuriyaa bidixdaa nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam idaa baala axadukum qof inin ka mida markuu kaashaa falaa ya'khudanna yuusan ku qaban dakarow ximintiisa taranka biyamiinihi gacantaniisa ayuu ku qaban sababtoo ah gacantan waxbaa lagu cunaa hadduu ku qabto waxa laga cabsaa najaasa inay gaadho waana gacantii wax lagu cunaayo marka isma qaadan karaan waa in la kala ilaaliya ta labaad walaa yastanji yuusan ku asajood gacanta bidixdaaha lagu asajoodaa xeelatan waxbaa lagu cunaa waxbaa lagu cabaa dadka lagu salaamaa tan saddexaad walaa yatanafas fil inaa weelka yuu ku neefsan markuu cabitaan cabayo qofku ama biyo ama caano cabitaan sida carruurtii iiq iiq iiq weelka inaan ku tira lama ogolo qaladu waa qalad ibn abi jamre wuxuu hi laba dhibaataa ku jirta tan koobaad adiga dadkaadu inaad ku mergataal arka cabitaanka oo dhibaata kaaga timaado maadaamaad isku wado inaad waxna laqdo neefsatana tan labaadna dadka kale dhib ku tahay oo dadka kale say dhib ugu tahay inaan anugu neefsado weelkan hadhow qof kale kaa dambeeya wax ku cabaa soo maaha waxaad caba sankaaga wasar ka soo baxay ina weelka gato haddaad markaa fiifiifleheed markaad wax cabayday weelka dadka kaa dambeeya waa dhibsanaya istiqdaar aa ku jira waa qurunsanaya marka maxaa la sameeya sida bukhaariya muslim ku taalla kaana salى اllahu calayhi wasalama yatanafasu fi sharaabi alaaan nabigu sida geeli wax uma cabi jiray qorjo qorjo qorjo hal mar iskuma dili jiri saddex gooruu neefsan jiray markuu cabaa waa qabana bismi illaah qac qac waa u kaadina waa neefsana bannaanku ku neefsana weelka ku neefsama haddana mar kale qac qac waa neefsana weelka inta ka wareeji ee qac qac qac qac waxu eber wey waa geeli sidiisa taas waa sida geeli qalad wey lama ogolo mamnuuc wey xaayla neefta sankia wax ka soo baxaya weelkii gelaya marka waa aadaabta islaamiga tanuna waa aadaabta islaamiga rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu bukhaari wuxuu ka wariyey abi hurayra radia allaahu canhu can inabiy nabiga inuu ka wariyey salى اllahu calayh wasalam ana rajula nin ra'aa wuxuu arkay kalban ey eygaasoo ya'kulu fara rayska cunaya min alcadashi min ajli alcadashi oon daraaddeed fa akhada rajulu ninkii wuxuu qabtay khufahu khufkiisiiyuu qaatay fa jacala wuxuu gudagalay ninkii yaqrifu inuu soo daro lahu eyga uu u soo daro bihi khufka uu biyo ugu soo daro xataa arwaahu ilaa uu wabxiyey fa shakara allaahu allah ku shukriyey lahu ninkii faadqalow alla wuxuu geliyey aljannata jannada abuu hurayra wuxuu nabigeenna suuban ka wariyey sala allahu calayh wasalam ana rajula nin ra'aa wuu arkay kelban ey eygoo ya'kulu cunaya afaraa rayska faraa waxaa la yidhahdaa carrada qoyan ciidda qoyana waxaa la yidhahdaa afara ninkan xadiiska riwaayadihiisa mid ka mida waxay leedahay asagaa oon daranu hayey ninka bukhaariga ku yaalla oon aad u adaga isaga ninka laftiisaaye caalu yimid waa galay biyuu ka soo dhergay markuu biyihii cabay oo bannaanka yimid wuxuu arkay meel qoyan ey carrada cunaya markaasuu yidhi eygan waxaa haya oonkii hayey mid lamida ah. eygani oonkii aniga i mid lamidaa ah haya waa kuwa culummadu yidhahda soonka faa'iidadiisa markay tirinayaan waxaa ka mid ah dadka waxhaysta afar iyo labaatankii sax laba wax iska cuna ama ka badanba inay gaajada dareemaan oo ay u naxariistaan kuwan afar iyo labaatanki sax marra wax cunin ama hal mar wax lab oo ay yidhaahdaan ma gaajadan hadda ay hayda dadkan sanadkao dhan bishaan ramadaan waxay haye raxmaddaas inay dadku dareemaan saasaa la rabaa marka fiiri ninkaas maadaama isaga oon adagu qabtay markuu biyihii ka dhergo eyga arku yidhi ninkan eygan waxaa haya oonkii hayay mid lamid weel ma hayo wadaan kalena ma hayo wuxuu qaaday kufkii kuf waxaa idhaahdaa sigsaantoo kale camal shay ah laakiin maqaar ka samaysan waa maqaar marka biyaha waa celine ceelkiiu la galay waa soo baray gacmihii wuxuu rabaa inuu ku soo baxo ninku biyihii afkuu ku soo qaaday waa soo qadiimi dadaalkii uu maray biyihii afkuu ku soo qaaday bannaankuu yimid eygiu sii eygii uu sii biih ilaa uu dharjiyey hadba uu u soo dara ta hadda ku laabto uu u soo dara maalikiyadu waa meeshay ka qaateen eygu najaas maahan ee waa daahir maxaa yeelay qofkiisiiu ku waraabina laakiin sawaabku wuxuu yahay sida culummada kale qabaanu shaaficiyadu ka mid sababtoo ah xadiidkaanu ma sheegin ninkaanu biyihii markuu soo baxshay inuu meel kale ugu daadiyey iyo inuu qofkiisi ku siiyey ma kala sheegin inuu qofkii dib u mayraya in kale ma sheegin laakiin xadiis cad a caddaynaya eygu inuu najaas yahay xadiis sariixa oo saxiixu muslimka ku sugan aa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam dahuuru inaa'i axadikum idaa walaqa fiihi اlkalbu an yaqsilahu sabca maraat qof idin ka mida weelkiisa wuxuu daahir ku noqonayaa haddii ay afka ka geliyo toddoba mar inuu mayro uulaahuna bituraabi oo tan ugu horreeya weliba cara lagu daray xadiis kalaa caddaynaya ay inuu najaas yahay xadiiskaanu kama hadlin xadiiskan wuxuu ka hadlayaa xayawaanka noolaha in loo naxariisto kaasuu ka hadlaya ee kama hadlaya eyda daahira ma ka hadlayo xataa inuu ku siyay qofkiisii ma sheegayo inkaas marka ey waa najaas ee daahir maaha ninkii marka waa siiyey ilaa uu dharjiyey ilaa uu dharjiyey faakada rajulu ninkii wuxuu gudagalay faakada wuxuu qaadaydha ninkii faakada rajulu ninkii wuxuu qaaday qufow qufkiisii fajacala wuxuu gudagalay yaqrifu inuu biyihii u soo daro lahu eyga biyihii qufkuu soo daraa xataa arwaa ilaa uu wadax ka dhigay ilaa uu biyihii ka dharjiyey ilaa uu biyihii ka dharjiyey fa shakara allaahu lahu ilaahay waa ku shukriy وكaaن اللaه شhاaكiرا عaليiما إلaahi weyne أسماadiisa الشhaكوuر ah ka mida ah. waa mid شhuكriya oo qofka waxa uu sameeya ka abaal mariya wanaagga uu sameeyo shakuur aa ah ka mid a asmaadiisa ilaah marka ilaahay wuu shukriyey faadkalahu ninkii aljannata jannu geliy bukhaariga waxaa ku sugan siyaado xadiiska la socota markuu nabigu sidaas yidhi salى اllahu calيه wasalam waxay yidhahdeen saxaabadu yaa rasuula allah wa ina lanaa fi lbahaa'imi ajran oo rasuulka allow xayawaanka aan waraabayno geela ariga lo'da ma ajaran keelayna geela ariga lo'da oo aan waraabinayno biyaha siinayno oon ceelasha ka shubayno iyo meelaha kale ma ajaran noogu sugan markaasaa nabigu yidhi salى اllahu calيه wasalam fii kulli kadidin beer kasta radbatin oo qoyan ajrun aa ku sugan wax beer leh beerkaasoo nool haddaad waraabido ajaradkeeda amaad cunto siido ajaradkeeda saasaa nabigu yidhi sala اlahu alay sl bukhari ku tahay xadiiskaas marka wuxuu kuu caddaynaa noolo kasta oo naftu ku jirto haddaad wax siido isagoo gaajan ama ooman ajaradkeeda haddii ey la waraabiyey janno lagu helay maxaad u malaynaydaa qof muslim oo muumin ah oo oon iyo haraad la liita haddaad waraabido maxaad u malaynayda imsaad keli laakiin imaam nawowi raximahullah sharaxa saxiixu muslimka markuu xadiidka sharxayey wuxuu yidhi noolaha labaa loo qaybiya waxaa noolaha labaa loo qaybiya mid sharciga amray in la dilo midna sharcigu ma amrin waxa ajarka laga helayaa waa haddii la waraabiyo waa waxaan sharcigu amrin in la dilo ee kii sharcigu dilku yidhi haddaad biyo siido ajar kelimid ila sharcigaad khilaaftay nooluhu waa labu mid sharciga amray in la dilo tusaaluba sameeyey midka sharcigu amray oo wuxuu yidhi tusaalihiisu waxa weeye kalkaafiri اlxarbiyi gaalkii dagaalku kala dhexeeyey muslimiinta wاlmurtadi gaalkii murtadka ahaa wاlkelbi اlcaquuri eyga faylagoyga wاlfawaasiqi alkhamsati اlmadkuurati fi اlxadiiثa shantii faasiq ee nabigu xadiiska ku sheegay sida tukaha iyo dafada iyo jiirka iyo abeesada iyo haraanka shantaas kuwaas sharcigaa yidhi hala dilo wuxuu yidhi kuwii sharcigu yidhi ha la dilo sharcigaa la raacaho waa la dilaah la waraabin ma laakiin inta kale gaalka aan dagaalku kaala dhexayn haddaad waraabido ajaraad keeni gaal aan dagaal kaala dhexayn oo muslimiinta dagaal kala dhexayn oo la waraabiyo ajar laga helayo eyga aan dad xunka ahayna ajar laga helayo bisada wax la siiyo ajar laga helayo dhammaan iska daa geel iyo carigna ayaga warkood baddaa naska nabigaabaa ku dhawaaqay sala allahu calay waslm marka waxa beer qoyan leh oo wax la siiyo aja laga helaa ilaa kii sharcigu ku amray in la dilo marka laga reebo sharaxa saxiix bukhaariga ibnu badaal asaga wuxuu leeyahy xataa gaalka laftirkiisa inta meel ku xirto oon uma dili karto oon iyo gaajo midna looma dili karto ta meel ku xiran dil haddii lagu yidha cadaab laguma dhihinayo oonkuna waa cadaab dad dilaynoo kii dagaalku kaala dhexeey uu yahay waa inaad si degdega ah madax uga jabto sidii nabigu yidhi sal اlahu alيه wasalam faidaa qataltum faaxsinu اlqitla si wanaagsan wax u dila laakiin gaal inta meel ku xirato ood cuntada ka goydo waxayna haraad inaad u disho lama ogolo hadda ka war maxaayna waa cadaabu leey cadaabkan ilaahay ma amro nuucaas alla ma amro waase hadduusan qof muslima saas u cadaabina ee hadda qofkii qof gaajo u dila gaajo waa loo dila ilaa aljazaa min jinsi camal aha qisaastu saasay ahayd qofka qof hadduu gaajo u dilay isna in gaajo loo dilo sooma cadaaladdu waa saas laakiin qofkan gaal weeye dagaala idinkala dhexeeyey ma bannaan inaad oon u disho isagoo dembi kala geli kii sharcigu yidhaha la dilo hadduu yidhi si fiicana u dili ee oonna uma dili kartid gaajona uma dili kartid marka taas waxay ku tusaydaa ajarka weyn oo ku sugan waraabinta biyaha waraabinta biyaha waxyaalaha aad u tusaya waxaa ka mid ah sacad ibnu ubaada hooyadiisaa dhimatay markaasuu nabiga u yimid sala allahu calay wasalam markaasuu yidhi rasuulka ilaahayo hooyaday waa dhimatay haddaan sadaqo ka bixiyo hooyaday ma anfacayda markaasaa nabigu yidhi nacam waa anfacayda haddaad hooyadaa oo dhimatay sadaqo ka bixido intaas ugama harin saxaabadana cilmiga iyo camalka camalka ay dib dhigi jireen oo cilmigay hormari jireen markay cilmiga ogaaday ku dhaqmi jireen su-aal kalu sacd cubaada ku daray wuxuu yidhi yaa rasuula allah ayu sadaqati afdal sadaqo aan bixiyo taa u fadli badan ila tan ugu fadliga badana raba hooyo inuu bixiyee nabigu wuxuu yidhi saqyulmaa biyo in la waraabiyaa sadaqa u fadli badan wax lamiduhu ma jiraan gaajada qofku muddu u adkaysan kara lakin ool looma adkaysto waa qatar mar haddii jadiinku ku qalalo nabi maxamed ayuu yihi sal اlahu alay slm markii la weydiinay ayu sadaqati afdal qaala sakyulmaa biyo la waraabi tiri hooyo wax ma u sadaqaynayda biyo la waraabi faa'iidadaas oo inan ka faa'iidaysanno oo qofku asaguna la baxaa aabbaha hooyada waalkii aad u sadaqaynaydo ummaddan soomaaliya oonku baabi'inayo ceelo la qora dadka ilaahay awoodda siiyey matooro la midhaa ee layha aabbahay u sadaqay hooyaday u sadaqay anaabaa sadaqay waa in berkado la jeexaa oo inta berkadu weyn jeexdo oo biyo markay ka buuxsadaan xerato waktiga oonko dadku u liitaan waktiga biyaha la iska helayo ha iska bixin xaaladda khatarta marka oonku gaaro albaabka ka jar ee waxaad tira aabbaan u sadaqiye hooyaan u sadaqiye naftaydanba u sadaqaysa booyada kulasi fursadahan in laga faa'idaystaan waa cibaado ilaahay lagu caabado waxyaalaha ugu fadliga badan waa sadaqo lala laakiin fiiriya bilaahi calaykum shaydaanka cadaawadiisa fiiriya shaydaanku qofka cibaadada waa ka celiya hadduu ka celi waayana wuxuu isku dayaa inuu sameeyo uuna ka fasahaado xadiidka aan sheegayo ibnu maajuu ku yaalla oo ah nabigaa la weydiiyey ayu sadaqati afdal weliba mayd wax laga sadaqeeya laga hadlaa markaas yaa u fadli badan saqyulmaauy weligii maaragteen aabbahay barkadaasaan u sadaqay barkadiis ka waqaf Ah, baraag weyn iska waqaf oo ummaddu ku soo aroorayda maaragtay ceel waqaf oo laleeyahay ceelkaasaan hooyo u sadaqiyo waa yaryahan umalayn hadduu jiraan ma jiro hadda ma dhihi karno laakiin ma badna ummadda sooma dhexeeda soo maaha laakiin bilcagsi maxaa naqaana annaga aabbii hooyo shan riyood soo qabo hal geela ku dar loor beriisana kari ummadda u soo yeera ka dherji taasaa naqaana sadaqada hooyo iyo aabbi soo maaha isla ibnu maaja waxaa ku taalla sidaan dhegayso jariir ibnu cabdillaahi wuxuu yidhi albajali kunaa nara alijtimaaca ilaa ahli اlmayt wa sancata dacaam min anniyaax laakiin fiiriya tan waa ajara laga helaya laakiin in loo soo yeedho dad meel layskugu keeno cunto loo sameeyo laga dharjiyo niyaaxo iyo dhaqangaalaadan u niqiin haddaan nahay ardadii nebi moxamed sala allah alay ka warran saasaa ku taala waana saxiix bal minhaajkay ku taallaa sharciisa muqniinka juska cibaadada kitaab janaasa markuu dhammaado waatan ku taalla ir muqliga sanadkuna saxiixu leey ka war khadiib in dad layskugu soo yeedho cunto laga dharjiyo layidhaha mayda loo sameeyey dhintay waa niyaaxo waa dhaqangaalo bal afarta madhabooda saas isla qabaa afar maaha shaaficiyada kaliya shaaficiyada maalikiyada xanafiyada xanaabilada afarta waa isku waafaqsanya inaysan sadaqa ahayn ee dhaqangaalaada oy xaaraanta afarta isku waafaqsan bilaahi calaykum shaydaanka cadownimadiisa tii wanaagga ahayd wax samaynay akmin tii dhaqangaalaadka aheedee madaahibtu isku waafaqsaneedna haddee waaba dhaqanka ummaddaba soo ma war ilaahay laga cabso war masaa'ilka ha layska fiiri oo adduunyada sida loogu dadaalo caaqirana ha loogu dadaalo qof kasta maanta boqol doollar markuu gacanta ku dhigo cadceedbuu ku fiirina wuxuu isleeyahay way faalsa noqotaa markii sarifka la tago laakiin cibaadada marka la samaynaa la fiirin maya kaa dhegaysamaygo habeenay samayn jireen u leey war ilahay markaad hor tagtaa dib una waa taagta maxaad samayna subxaana allah war maanta iska fiiri waa la isweydiina ilahay hortiisa ah, allahu mustacaan marka dhaqankaas wanaagsan oo nabiga waa in la nooleeya ceela la qodaa berkada la qodaa dadka la waraabiyaa biyo la helaa waqafa aabba loo sadaqeeya hooyo loo sadaqeeya awowayaan loo sadaqeeya ayeyaal loo sadaqeeya annaguna aan sadaqaysanna ummadduna ay noolaato annaguna aan noolaano ilaahayna aan raalli garayno sidaanasa dariiq nabigana aan maqno sala allahu calay wasalam ee waalidkiina wax ku helayo annaguna aan wax ku helayno laakiin haddaad marto tii nabigu diiday saxaabadu diideen haddaad marto aduguna dembigeed hela waalidkiina waa qada iil xaykuu tare weligay arki jiri weligay arki jiri maa saxeeb ilahay markii la hor tago waa lagu weydiina waxaa lagu leeyahay waxaan aad samayday haye xaa u daliil ahaa ma waxaa leedaha aabbe ayaa samay jiri taas ma gadmi marka ilahay la hor tago ba ilaahay laga cabsa oo waxa weya qof iska difaacid iyo koox difaacaso waxaa ka fiican ilaahay maxaad la hortegayda inaad ka xisaabtano war ilaahay markaad hor tagto amaad eegowda inaan taas u xisaabtano qofku hadduu saas u xisaabtamo xaqa waa ogaa karaa war ilaahay markaad hor tagto amaad ceebowda hadduu is yidhaahdo waa iska baaro masaa'ilka kutubta rogrogo asagoon koox difaacay asagoon dariiqo difaacay asagoon madhab difaacay asagoon urug difaacay asagoo naftiisa naar kala cararay oo isle xaqa ogow qofku hadduu masaa'ilka baaro xaq iyo baatil iskuma eg mana iskaga darmi karaan laakiin hadduu qofku wax ilaashado oo uu difaac xirto xaqu waa ka indhadeelaya tacasubka iyo koox ilaashigu qofka aqu ka indhatia aqu ka indhatina ilahay aq hanati rawa lbukhaariy imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can caaishata radia allahu canha anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulka ilaahi wuxuu yidhi idaa nacasa axadukum qof idinka mida markuu lulmoodo markuu gamaanyoodo walxaalna uu lulmoodo huwa isagu yusallii uu tukanaa falyarkud ha seexdo xataa yadhaba ilaa uu ka tago canhu xaggiisa annowmu hurdada fa inna axadakum qof idinka mida idaa sallaa markuu tukanaa wاlxaal huwa naacisun uu lulmoon yahay laa yadri ma oga lacalahu qofkaas waxaa dhici kartaa yastakfiru yuriidu inuu doonayo an yastakfira inuu dembi dhaaf dalbo fayasuba nafsa nafsadiisana uu habaaro bukhaari wuxuu caaisho ka wariyey radia allaahu canhaa anna rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu alيه waslm qaala inuu yidhi idaa nacasa axadukum idaa nacasa axadukum qof idin ka mida markuu lulmoodo nacas nacasan nucaaska waxaa la yidhaah hurdada waxa ka horeeya qofka markuu hurdadu soo haydo uu leeyahay lulmada ama gamaanyada ka horayda taasaa la yidhahda nucaas taasaa la yidhaahdaa hurdada iyo ayadana waxaa u dhaxeeya siduu yidhi xaafidku qofka dareenkiisi waa joogaa marka uu lulmada ama gamaayada ku jiro dareenkii waa joogaa saas darteeda shanqarta dadka hadla waa maqla laakiin waa dhici karta inuusan warkaa si fiican fahmin qofkaas welima hurdi ah, saas darteeda weesadii kama jebin mar hadduu warkiiba maqla yuusanba fahmin weesa ma jebi weli qofkaas weli ma hurdi hurdada xaa lagu yaqaan waxba maqli ma waa dhegool camal ah, markuu hurda timaado shanqar waa dhammaada tan kaleeto hurdada waxaa lagu yaqaanaa ru'yo iyo qarow haddaad aad tidhaahdo waa qarwe khalaas waa lahba waa hurd lulmo maaha inuu hurday hetaa lulmo waa ka weyne marka calaamadaas labadaas calaama u kala sheega lulmadana waxaa lagu yaqaan shanqartiaad weli maqleen hurdadana xaa lagu yaqaanaa ruuyaa lagu yaqaan marka adoo salaad ku jira hadday hurda ku qabato hurdada laga hadla waa hurdo weyn oo culus hadday ku qabato sexo jooji salaada dad dhamay karto inta salaada dhammayda ka bar imaamu nawowi wuxuu le raximahullah sharxa muslimka salaadaasu farad iyo sunno waa isku mid jamaahiirta ahlicilmiguna saasay mareen laakiin maalikiyadu waxay yidhahdeen salaadda halkan looga hadla waa salaatuleyl badanaana midda lagu hurdooda waa middaas saasay leeyiin laakiin haddee qaacidadu waxa ay tahay haddii daliilku uu soo arooro isagoo mutlaqa iطlaaqiisa loogu socda isagoo caama cumuumkiisa loogu socdaa taqsiis iyo taqyiid aan deliil lahayn lama ogolo nabiguna ma kala qaadin salaada yusalli u yidhi iska mulaaq isagoo tukanay salaadaas farad iyo sunno midday tahay laakiin farad hadday tahay hurdo waktigu tagaa waa mamnuuc hurdo dheer oo waktigu tegaya lama ogolo taas hadday farad tahay haddii wakti dheeru ka haray xoogaayo qac ka siina tuka weydo hurdadu kaa badan haddii waktigu yar yahayna waa inaad tukato ee waktiba inuu tago lama ogola day farad idaa nacasa marka uu gamaanyoodo ama lulmoodo axadukum qof idin ka mida walxaal huwa qofka yusallii u tukanaa falyarkud ha seexdo xataa yadhaba ilaa uu ka tago canhu xaggiisa annawm ibnu abi jamri wuxuu leeyahy hurdada laga dhowdo weyn wey mid yar hadday tahay waa wejigaa biya layska mariyaa eeda iska tegayde mid yar hadday tahay waa la weyse qaataa wey weyse qaadkaa kaa tagsiin hadday ah, wax yar tahay laakiin mid weyn weese kaa tagsiimi laakiin wuxuu hadday yar tahay baa la weese qaata hataa wejiga biyo ku mayrtoo khalaas u dhammaado macnaha biyaha laysku shuba waa markay mid yar taheen fa ina axadakum cilladiya nabigu sheegay xukun kasta oo ilaahay jireeyo alla waa xakiim asmaadiisa alxakiima ka mid a xikma ku jirta xikmadaas mar waa la fahmayo marna ma la fahmaayo markaan la fahmayn culummadu tacadud yidhahda ilaahay baa lagu addoonsada markii la fahmaayo waada cad marka tan xikmaddiiyaa nabigu sheegay sal اla alay xikmadda loo leeyahay waar adoo hurdayaha tukan nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam faina axadakum qof idin ka mida idaa sallaa markuu tukado walxaal huwa isagu naacisun uu lulmoonaya ama gamanyoonaa laa yadri ma oga lacallahu waxaa dhici kartuu mudan yahay yastakfiru yuriidu an yastakfira wuxuu doonayaa inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto fayasuba uu markaas caayo nafsa masadiisa naftiisa uu habaaro faynsub waxaa loola jeedaa habaar waxa dhacday inuu is yidhaahdo ducayso oo uu ishabaaro ilaa wuxuu leeyahay ma ogeyn mogta hurdaa ka qaarid ah, waa qatar wt dacwada mustajaabata inaad ku aadaan ah, adoo ishabaarayo oo khalaas ah, meesha aad ku halaagsan marka mar haddaadan waxaad akrayday aadan sugi karin waa hurda culusugu mar haddaadan sugi karin waxaad akrayday rawa الbukhaariyu can caaishaةa radia allahu canhaa annahaa caaisho kaanad waxay ahayd taqsiru mid mayrta almaniya manida min hawbi nebi nabiga maradiisa salى اllahu calayh wasalam caaisha bint abibakr sidiiq radia allahu canhaa zawjadii nabigeenna suuban salى اllahu calayh wasalam waxay ahayd mid mayrta marada nabiga salى اllahu calayh wasalam waxayna ka mayri jirtay manida ee merida waxay ka mid tahay waxyaalaha carabka in lagu cadeeyo laga xishoodo laakiin sababtu maxay tahay marka loo caddeeyey xukunkan la fahmayn haddaan la cadday marka xukunku markuu ku xirmo waa lagu dhawaaqa markaasoo kale ibn abi jamra sharxiisa wejka toddobaadee xadiiska uu ku sharxay wuxuu leeyahay xadiiskan waxaa laga qaadanaa haweenayda ninkeeda inay u khidmaydo hadday sidaas raalli ku tahay walow gabar sharaf badan baa ha ahaado yaa caaisho ka sharaf badan caaishaa ninkeeda u khidmay jirtay oo zawjkeeda u khidmay jirtay oo menida ka meni jirtay wakadaalika adiladaa saas tusayda in dumarku raggooda u khidmeeyaan waa badan oo waxaa ka mid a xadiiska faadima binti rasuulillaah waxa weeye raashinkay shiidi jirtay markaasaa gacmuhu baxeen markii dambe markaasay nabiga u sheegtay haddii arintaas aysan xaq ahayn oon cali bin abi xaq ugu lahayn nabigu wuxuu dhihi lahaa gabadhan kadaa waxaan xaq looguma lahayn marka ninkana waxaa waajib ku ah inuu dumarkiisa kula dhaqmo sida wanaagga badan oo asaga ragga la dhaqaalaha eg ee wan wanaagsan siday u dhaqdaan dumarka u dhaqo oo maalan asagoo nin dhaqaale wuxuu awoodaa gabadha inuu qof qaaduma u kireeyo ragga asaga la dhaqaalaha eg qaadumay u kideeyaan dumarka waajiba qofka inuu qaadin u kiriyo waajibay ku wacaafiruhuna bilmacruufa ilahay inay dumarka sida wanaaggaah la yaqaan ula dhaqan haddii raggaa sadoo kalea aysan dumarka shaqo u dirsan oo dhaqaalihiisu ay gaareen inuu shaqaalo u qabto shaqaala laga rabo haddii asaga dhaqaalihiisu aysan gaarsiisnayn oo ragga asaga la dhaqaalaha eg dumarku ayagaa khidmeeya umana qubtaan qaadun gabadha waxaa xaq ah inay wanaag kula dhaqanto oo ay adeegto guriga ka shaqeyn gabdhihii aa ah, saxaabiyaadkana saasay ahay gacmaha baxay faadima binti rasuullah waa mee gabadha ka sharaf badan laakiin hadda cali mahay dhaqaalo gabadh ugu qabto ama shaqaalo ugu qabto mahay ma uusan hayn saa darteeday nabiga u doontay qaabil waata rasuulka gacmihii ay baxayo qaadulis nabiguna wuxuu yidhi adkaaraan kuu sheegayaa kaalmayso qaadun hadda marka lama hayno adkaar uu sheegay markaad seexaydo soddon iyo saddex goor subxaan allaahi dhe soddon iyo saddex goor alxamdu lilaahi dhe soddon iyo afar goorna allahu akbar dhe qaaduna iyadaa kaaga qayr badan mar haddaad ilaahay dikrigiisa badido rabbi xaggiisa lagaaga kaalmayn taasaa ku kabayda adduun iyo aakhirada marka dumarku inay guryahooda ka adeegaan sidaasay sharci u tahay haddii ninka uu asagu dhaqaalihiisu gaaraan kuwa qaadun u samayn karana xaqay ku tahay inuu qaadun isna sameeyo can caaishata radia allaahu canhaa annaha caaisho kaanad waxay تغسل taqsilulmeriya merida mid ka maydhta min hawbi nebiyi sala allahu calayh wasalam xadiidkaas maalikiyadu waxay ka qaateen meridu waa najaas waa taas la maydhay ibnu abijamrena sharxiisuu ku keena laakiin shaaficiyada iyo a'imo kale waxay mareen maaha merida najaas ee waa daahir merida laga hadlayaa ambiyada meridooda maaha ee waa merida dadka aan ambiyada ahayn oo hadda meridaan hadda laga hadlayaa say ku tahay nabi kayrkiisay ku tahay waxay ku tahay merida waxay ku imaanaydaa midii nabiga iyo zawjadiisa isku dhex darsan ah, marka mid nabi midaan ahaynaa ku dhex darsan marka meesha saasaa loogu daliishanaya ah, mid kalaa ku darsan saasaa loo daliishanaya marka iyagu maalikiy waxay leeyiin maadaama la mayray waa majaaz laakiin shaaficiyadu waxay leeyihin maya maahan waa daahir waxaana caddaynaya oo inay daahir tahay caddaynaya lafdiga saxiixu muslimka lafdigaanu kuma cadda saxiix muslimka waxaa ku sugan laqad kuntu afrukuhu min fawbi rasuuli llaahi sala allahu calay wasalam farkan markay qalalan tahay waa ka jajabi jireen marada nabiga markay qoyantahayna waa mayli jir waxaana la ogsoon yahay najaasada jejebin daahir kuma noqoto ah, hadday najaas ahaa laheed jejebinu kuma filnaateen marka lafdiga saxiixulmuslimka weeye midka tusaya in ay daahir tahay meridu bal imaamu shaafici wuxuu leeyahay maahan banu aadanka keliya meridooda dhammaan merida noolaha marka laga reebo eyga iyo doofaarka inta kale maridoodu waa daahir hayl marida dadka laga abuurma dadka nijaas laga abuuro midda xoolaha xoolaha laga abuuro xayawaankaana laga abuuro xayawaankuna waa daahir soo ma asalkii see nijaas u noqona di nijaas asalku ahaa lahaa jirkuna wuxuu noqonaa wax nijaas laga abuuray soo ma marka marka laga reebo ey iyo doofaan inta kale noolaha maridoodu waa daahir saasuma ehm, qaara waxay yidhaahdeen ambiyada fadalaadkoodao dhan aaba daahiraba maaha melidooda kaliya kaadidooda saxaradooda dhiigooda kulli waa daahir waana dhici kartaa sanuuji waxa way inuu xaashiyada saas ku sheego laakiin dabcadan oo daaruminhaaj xaashiyada waxaynu kugu qoran imaam nawowi raximahullah majmuuca sharxu muhadabka juska koobaad laba boqol soddon iyo afar wasaxiixu cinda aljumhuur qowlka saxiixa jamaahiirta culummada agtooda najaasatu dami walfadalaad waa najaasada dhiigga ambiyada iyo kaadida saxarada dhammaan inay najaas tahay sida makhluuqa kale waa wax basharku ka siman yahay waa wax basharku ka siman yahay taas dhiig kaadida saxarada wa qadaca alciraaqiyuun qaadi xusayn unbaa khilaafo yidhi waa daahir dhammaan asalkaadi inay daahir tahay layskuma khilaafsana iyo in najaas tahay asal kaadi iyo saxaro iyo dhiig asalka waa najaas waa laisku waafaqsanya qofka soo istafnooda oo yidhaahdaa maya midda ambiyadu ayadu waa daahir kaadidooda iyo saxaradooda dhiiggooda daliilaa laga raba asalkiiuu raba inuu ka saareen jamaahiiru ahlicilmi marka waxay mareen inay kaadi iyo saxaro iyo dhiig banu aadamku isku mid waxyaala kale ku kala duwan yihin maahane taas waa wax banu aadamku iskaga mid yahi saladan halkaas ay kugu tahay rawa الbukhaariyu can caaishaةa radia اllaahu canhaa xadiiska horaanaan dhammayn kaanad waxay taqsilu mid mayrta almaniya manida min hawbi nebiy nebiga maradiisa salى اllahu calayh wasalam uma araahu maradiyaan arki jiray fiihi dhexdiisa waxaan ku arki jiray buqcatan bar ow buqacan ama baro badan hal bar oo waa hal meel haddii laga mayray ama buqacan dhowr barood ah, waxaa la lahaa buqcada waa meesha midabka kale ka duwan maradu marka hadday kulligood awal hadday hal meel wax uga dhacin meeshii laga mayro meeshiiyaa bar ah oo ka duwan midabka inta kale marka halkaas eh, maalikiyadu ayagu maadaama ay nijaasada mani ay yidhaahdeen manidu waa najaas waxay yidhahdeen markay maydto oo ay cayntii suulido aan midab soo hari jir waxayna tusayda najaasada haddii la mayro oo caynta la suuliyo midabka soo hara inuusan dhibay qaabkaasuu dhigan lakiin hadda waxaan ba ogaanay maridu ma ahan najaas waa daahir daliilkeedin la sheegay uma araahu maradii aan arki jiray fiihi dhexdiisa maradii waxaan dhexdiisa ku arki jiray buqcatan bar ow buqacaan uma baro kitaabu lxadi hada maxali rawa الbukhaariي can caiشhaةa radي الlahu canهa qaalad caiشha waxay tidhi kaanad waxay ixdaanaa mid naga mid ah dumarka haddaan nahay mid naga mida ah, waxay ahayd taxiidu mid xayd ku dhaco uma marka xaydku ku dhaco kadib taqtarisu way xogi jirtay addama dhiigga min fawbihaa maradeeday ka xogi jirtay cinda duhrihaa daahir noqoshada agteeda fataqsiruhu kadibna waa mayri jirtay wa tandaxu waa ku rushay jirtay calaa saa'irihi marada intiisa kale biyay ku rushay jirtay uma tusalli fiihi kadibna waa ku tukan jirtay can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaanat ixdaana mid naga mida waxay taxiidu mid xayd ku dhaco xaydka menida waa waxyaalaha carabka in laga ilaaliyo ay tahay laakiin xugunkiyaan haddan la garayn haddaan la caddayn taasaa keentay marka uma taqtarisu way xoogi jirtay cidibay ku xoogi jirtay addama dhiigga marka najaas la rabo in la suuliyo laba darajaa loo baahan yahay darajada koobaad cayntii waa in la suuliya darajada labaadna xukunkii waa in la suuliyaa biyo lagu mayraa waana axsanu dariiq dariiqa ugu fiican laakiin najaasadii caynteedii marku tale biyo kula shubto waxa weeyaan xoogaa inay sii siyaada meeshu ay muddo kugu qaadataan cad laakiin cayntii markaad suulido kadib aad biyo ku shubto xudunkiina suulo waa sida ugu fiican waa axsanu dariiq marka waxay leedahay uma taqisu way xogi jirtay gabadhu adama dhiigga min fawgaha maradeeda waa ka xogi jirtay si caynta loo fujiyo cinda goormay xogaysaba marada mayre cinda duurihaa daahir noqoshadeeda agtiis markay dhiigga ka qubaysato oo dhiigga uu ka go'o kadibay marada mayri jirto halkaas huruna laga qaado najaaso hadday jirkaaga gaarto ama maradaada gaarto ilaa waqtigii la gaaro cibaadadii dahaarada ka hor haddaad is-adan mayrin dhib ma leh fiiri gabdhaha maxay samaynayeen saxaabadaa maradii dhiigaa ku daadana gabadhii wakhtiga caadada maalinka dhiiggu go' kadibay maantaasay mayre maanta dhiiggu ay mayre ka hor mayrime marka arrintaas waa u bannaantay oo inta dhiiggaanu socda maadaamaan marada aysan ku tukayn dhiiggaanu inuu marada iskaga yaallo wax dhiba male idan marka weel ama maro ama jirka meeshii najaaso gaarto ilaa waqtiga cibaadada ka hor in loo daayay meel ula taallo wax dhibaata male laakiin waqtiga cibaadada lagu gudanahaa markaas in la mayro ay waajib noqeen ka hor dhib male uma taqrisu way xogi jirtay addama dhiigga min foobiha maradeeda cinda durihaa daahir noqoshada agteeda fataqsiluhu uma taqtarisu way xogi jirtay saasaa nusqada oo danuminaad ku taalla taqrisuna nusqooyinka kale ku taal laakiin taqtarisa nusqada nagu taala uma taqtarisu way xogi jirtay addama dhiigga min foobiha maradeeda cinda duriha daahir noqoshada agteeda fataqsilu haddana waa mayri jirta waa sida ugu fiican taasna waxay tusaydaa dhiigga xaydku waa najaas culmaduna waa ku ijmacsan yihin uu nijaas yahay dhammaan inta dhiigoo kalena waa la mid dhiigoo dhan waa nijaas dhiigoo dhan waa nijaas midka dadka ka yimaada waa nijaas kan xoolaha ka yimaada waa nijaas dhammaan dhiigoo dhan waa nijaas saxaabada wax khilaafa dhexdooda lagama soo radhin dhiig inuu nijaas yahay alxaafid ibnu rajabna sharxa bukhaari uu ku sheegay sheekhulislaam ibnu taymiyana fataawo ku sheega saxaabadu iskuma khilaafi jirin dhiig inuu nijaas yahay hal qowl lagama hayo dhiigaa daahir hal saxaabi qof maanta jooga marka inuu yidhaha waa daahir waa nasiib dar waa nasiib dar qara yidhaahdeen sawti cumar markii gaalku tooreyda ku muday salaada subax dhiiggii iska burqanaya uu iska watay salaaddiisoo tukaday hadda kaas maxaa laga qabanka tooreeya lagu muday dhiigu waa socda maaha nijaas meel ku taalo shaygana marka lays amro haddaan la awoodin waa ka dhaca qof nabiga yidhi waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma sadactu inta la woodaan kara imaan ma la awoodin dhiigaas in la mayro wakadaalika saxaabigii waardiyahayey ee fallaarta lagu dhuftay ee dhiiggu qubanayo daadanayey salaadiisa watay dhiiggan lama mayri karin cala waa socdaaba dhiig joojirino lama hayn marka wax laga qaban karin malaha shaygana marka qofku uusan awoodin waa ka dhacay marka waa arrin daruuraawi culimmadana muxaqiqiinta waxay idhaahdeen labada waxaan ahayn lama keeni karo wax yar dhiigga midkiisa yar waa macfi wax yaro meel boog yara kaaga tin ama nabar yar waa xogtay wax yara ka soo muuqday waa iska macfi midka la awoodin oo socdana hadde waxaan la awoodin ilaahayba kuma saarin laa yukalifullahu nafsan ilaa wuscaha labadaas wax aan ahayn oo dhiig ah oo cibaado lagu sameeyey saxaaba iyo qayrkood lagama keeni karo culamada muslimiin culamada golana ijmaacaabay ku soo rareen dhiigunu nijaasi imaamu axmed wuxuu leeyahay iskuma khilaafin culummadu dhiig inuu najaasi maba laysku khilaafin oo imaam axmed oo la og yahay ijmaac siduu iskaga ilaaliyo oo yidhaha qofka ijmaac sheegaa beenuu sheegay yaw sheegay dadku inay iswaafaqeen ma dadka didkoodham ark ma culummoo dham u arka isagu imaam axmed oo dhihi jiray aala dhiigga layskuma khilaafin inuu najaasiya marka dhiig waa najaasi iska ilaali kiisaya waxaan daroorinoo qulqulin waa iska macfi waa iska macfi waxaan la awoodin hadda ilaahayba addoommada maba amraba dhiig waa najaas ibnu abijamina wuu baraarujin xayd iyo dhiigga isku mid uu wa tandaxu markay mayrto marada meesha dhiigga fiiri maradoo dhan mayrime marada fiiriya haddii najaasu gaarto meeshay ka gaartay haddii la yaqaan meesha kaliyaha la mayra haddii la oqoon waayana dhammaan in la mayraa waajib waa lagu hugaa najaas ma lagu marka dhammaanay waajib wakadaalika jirkaaga meel ka mida hadday najaasa gaarto halka meelaad mayri haddaad oqoon weydo adiga dhan inaad ismayftaa waajib kugu ood qubayso hara najaas laguma tukan karo waana hubta marka meeshii haddii la yaqaan meeshaa la mayraya meeshaa la mayraya wa way rushay jirtay calaa sayri marada inta kale biyay ku firdhi jirta maxaa loogu firdhinaya waxaa loogu firdhinayaa dafcan lilwaswaas ida shaydaan waswaasiruni amaa wax gaareen war waxa ka qoyanoo dhan dhiig maahan waa biyahan ku firdhiyey aadleed marka shaydaanku ku yidhaah war amaa najaasu gaar anaa ku firdiyaanba wixii dhan ku firdhiya adleed qoyaan haddaad ku aragto waa biyihii maahan dhiig marka waswaaska shaydaana lagula dagaalama uma tusalli fii waa ku tukan jir halkaas waxay culummadu ka qaateen gabadha caadada qabteen dhididkeeda dhididkeeda iyo korkeedu waa daahir sababtoo ah dhiig meeshii lagu arkay maahan meel kale lama mayrin maradii gabadhaana waxaa dhacda dhiiggu toddoba maal inuu socday ama shan intaas waa dhacday inay marada ku dhigido soo maaha dhididkeedu waa daahir korkeedu waa daahir jirhkeedu dhan waa daahir dhiiggaas baa najaasi halkaasayna ka qaabteen saladaasna wuu baraarujinaya ibnu abijaba xadiidkan wuxuu fasirayaa xadiidka asmaa binti abibakr radi allahu anha bukhaarigu wariyey xadiidkaasoo leh idaa asaaba fawba ixdaakuna addamu min alxayd faltaqrisu uma litandaxu tandaxu maahan ha rushaydo kaas xadiiska asmaa ee ha mayrto wey maxaa kanaash xadiidkaana caddeeyey inay mayri jirtay fataqsilu caaisha taadigu xadiiskaas fasira rawa lbukhaariy imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can caaisha radia allaahu canhaa ana mraatan haweeney haweentoo min alansaari ansaar ka mid ah qaalad waxay ku tihi linabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo kayfa aqtasilu see iskaga uga qubaystaa min alxayd xaydka xaydka see uga qubaystaa qaala nabigu wuxuu idhi khudii qaado firsatan cad oo suuf ah suufkaasoo mumasakatan miski la mariyey fatawada'i isku nadiifi bihaa suufkaas alaaan saddex maraa nabigu yidhi uma ina nebiya nabigu sala اllahu calيه wasalam istaxyaa waa ka xishooday fa acrada waa ka jeediyey biweji wejigiisa ow qaala wuxuu idhi tawada'i bihaa isku nadiifi faaqadtuhaa caysha waxay tihi gabadhii anaa qabtay fajadartuha waa jiiday faakbartuah waa u sheegay bimaa yuriidu nebiyu nabigu macnaha u jeedo anaa u sharxay can caaishata radia allahu canhaa ana imra'ata min alansaar haweenay ansaarta ka mida qaalat lilnebiyi nabigu waxay ku tihi sala allahu calay wasalam yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo kayfa aqtasilu min alxayd xaydka see uga qubaystaa waxay tidhi caaisho dumarka ansaareed ilaah u naxariisto xishoodku kama hor istaagi jirin inay diintooda fahmaan mas'alo kastoo diintooda ka miday u baahdaan nabigay weyddiin jireen kama xishoo jirin xishood qofka xishooda sida bukhaariga ku sugan wuxuu yidhi mujaahid laba qof cilmi ma bartaan mustaxyi iyo mutakabir qofku hadduu xishoodo oosirama masaladaanaad sheegi kartaa balaayuu qarsan jahliguu ku noolaana hadduu isla weynaadoo yidhaahdo adoo da'daana taad qofkaas wax weydii kartaana ayadaana jahligiisu la noolaan qof isla weyn iyo qof xishooda midna diin ma barto marka ilaahay ha u naxariiso gabdhahan saareed diintooda inay bartaan xishood kama hor istaagi karin kibirna haba sheegi gabaraa rasuulka u timi sala allahu calay wasalam markaase waxay ku tihi ya rasuul allah kayfa aqtasilu min alxayd xaydka see uga qubaysta gabadhaan waxay weydiinaydaan ma ahan qubayska kayfiyadiisa waa mas'alo gaar ah nabiguna xaaladeeda uu ka fahmay sida ibn abi jamr u sharxay waana saas waxay tahay dhiigga haddii biyo lagu mayro karkiisa iyo urkiisa inuusan suulina dhacda karkiisa baaqiga noqonaya saan ka yeelaa su-aasha ay weydiinaa midaas su-aashay sarabta in looga jawaabo dhiiggii haddii la mayro karkiisa ama urkiisa inuusan suulina dhici karto see urkiisa iskaga suuliyaa way masaladu ay hadda rabtaa waxaana ku tusaa jawaabta nabiga sala allahu calay jawaabta fiiri qaala wuxuu uhi khudii waxaad qaadataa firsatan markaad ku maydhto haddii aad dhiigga karkiisa goy weydo firsatan cad suufa qaado firsa waa cad suuf ah ama suuf waxaa la idhahdaa dhogorta idaha loolama jeedo hadda cudbiga loola jeedaa oo waa soomaalida gabaal ay suufka u yaqaanin suufkaasoo mumasakatan miski la mariye miski waa wax aad caraf badan xoogaa suufa qaado miski mari markaad miski marido fatawadaii bihaa isku nadiifi weyse qaada maaha weyse laga hadli maaha ee meeshii dhiiggu ka yimid ku tir waayo tawadaii waxaa loola jeedaa tanadafii isku nadiifi waa luqade wuduuga luqada nadaafad wey macneheedu ee maanta weyse laga hadli maaha weyse iyaduna ma weydiin isku nadiifi saasuu ku yidhi marka ma aysan fahmin markaas alaaan saddex maraa nabigu saas yidhi saddexda marna waxaa caddaynaya riwaayad kale oo bukhaariga ku sugan oo waxa weeyaan nabigu markuu saas yidhi ay tidhi kayfa atadaharu saana iskugu nadiifiya markaasaa nabigu yidhi tadahari biha isku nadiifi markaasay tihi kayfa atadaharu qaabka ii sheeg markaasuu yidhi subxaan allahi tadahari ilaahay baa ceebkeefone isnadiif markay halkaas maraybay ku dhegtay caaisha caaisha ku dhegtay oo jiiday tii war anaa kuu sharxaya kaa markaa saasay ahayd alaaثan saddex maruu yimi uma ina nebiya nabigu salى اlahu alay waslam istaxyaa waa xishooday faxradda waa la jeestay biwejhi wejigiisa ow qaala wuxuu hi tawada'i bihaa subxaan allah iyo isnadiifi faaqadtuha anaa qabtay ti fajadabtuha waa soo jiiday faaqbartuhaa waxaan u sheegay bimaa yuriidu nebiyu nabigu waxa uula jeedo hadalka riwaayadda kalena tusayda waxay tidhi faqultu tatabacii bihaa ahara dami waxaan idhiyay tidhi meeshii dhiigu ka soo baxay makaankii dhiiggu ka yimid suufka ku tir ah, la raac si urkuu suulo saasaan idin tir tatabaci bihaa asra dami dhiigga raadkiisii la raacaan idin marka waxaan rabnaa halkaas xadiisu maadaama masalada uu ka hadla aysan masalada ahayn qaabka looga qubaysto xaydka maadaama baahi badanu ka jirto inaan carabka dul mariyo waana isku mid qaabka looga qubaysto xaydka iyo qaabka janaabada looga qubaysto ma ahan qubays biyo isku shubidoo caadi qofka qubayska waajibka markuu ka qubaysano ama xayd ha ahaado ama janaabo ha ahaado waa isku mid koow markuu suuligii tago waa inuu niyaystaa qubayskii waajibkaa inuu qubaysanayo xadaثun ah, akbar aa lahaa sharciga waxaa qofka u diidan salaada ee weyn ee qubayska waajibiya waa inuu niyaystaa inuu iska suulinayo wixii salaadda u diidanaa markuu qalbiga geliyo kadib u cawradii mayra wax alla wixii urka ka gooya sidaan xadiiska ka barannay uu ku mayra ama saabuun haato ama wax kala carfay wixii u karka goynay markuu intaas ka hor una niyeystay ogow intuusan isajooni markuu intaas mayro oo urkii iyo suuliyo markaas uu weyse qaadana suuligiyuu ku jiraan waa weyse qaadana qaar ay yidhahdeen qofka wana weyse qaada qofkaa wuxuu weyse qaadan waxa u diiday waa weese qaadana sidii uu salaada ugu weese qaadan jira markuu weesada dhammeeyo biyihiiyuu sacabka ku qaada ama weel madaxu ku suba madaxa markuu ku subo gacantu madaxa marmarina timta iyo maqaarka madaxu waa inay qoyaan weliba dumarkii tim badan maadaama ay leeyihiin waxaa la rabaa inta waxa weeyaan biyaha ku rugaan ama marmariyaan in madaxoo dhan tinta salkeeda iyo maqaarka madaxu waa inay qoyaan oo biyuhu gaaraan tintu hadday damanta inay furfurtaa laazim kuma aha ma ku ahan laazim laakiin waxaa ku laasima biyuhu inay madaxa gaaraan oo tinta salkeedoo dhan iyo maqaarka madaxu ay qoyeen saddex goor markii biyahaas madaxa lagu shubo oo la hubsado madax inuu qoyay aa biyihii madaxa dhakada meesha ugu sarrayda looga shuba qanka midigta loo shuba marka halkaas inta lagu shubo aa midigta loo daadina markaasaa madaxii midigtiisii iyo gacantii midig iyo calooshii midig iyo dhabar midig iyo lug midig ku daadana biyuhu haddana mar kale madaxa inta lagu shubaa dhanka bidix loo shubaa markaasay madaxii intii kale mid qaybtii bidix gacan bidix calool bidix dhabar bidix lug bidixna waa mayrmaya qubayska waajibka waa saa qubayska waajibkaas qubayska sunnadana waa saa marka kadib hadduu rabo shaamba ha ku shubto hadduu rabo saabuun ha ku shubto kadib qubayska waaba gutayba waajibkaaha waa u gutay wuxuu raba intaas uu qubaysana hadduusan cawradiisa taaban qubayska markuu dhammeeyo horuu ka tukana ila horuu weyse qaatay ah. hadduu intuu qubaysanayo cawradiisa taabtana markuu qubayska dhammeeyo weysa laga raba ila tii waa jabtay ah. weysaa laga raba markuu qubayska dhammeeyo marka intaasaan uga gudbaynaa tinta dabanna in la furfuraa laazim maaha laazim ma ahan wey annaga dumarkaa dabta raggeennu ma dabto waxa weeyaan tinta sidaas wey qof oo nin tin daban haddii la arko oo soomaaliya waa qalad waa qaldanya maxaa yl ma bannaano tashabuha dumarka laisku shabaha waa xaaraan ma bannaana marka dab waxaana waajibka qofka muslimka muslimka uu la nool yahay qaabkay u labistaan uu labiskiisu yahay oo uusan qaab kaleeto qaadan annaga ragga dumarka dumarka tinta dabta raggeennu ma dabtaan dumar ah, raggeennu tinta ma dabtaan soo maha marka nin tin daban haddii la arko maxaa loo malaynaa dumar soo maaha ma banaana hadda in dumarkii laisku shabaha dad inta adduunka meel kale aragto meel tinta raggu ka dabtaan kuma banaano ogow daad ayaga la noolo hadaad rabto tin inaad dabato laakiin halkan haddaad ku dabato dumarkaad shabahday nabiguna wuuna calamay ragga dumarka isku ekaysiiya ta masaladaasna waa muhiim waxaan saas u leeyahay nin tinta u dabantaan arka ah. marka waa in ilaahay looga caso rawa lbukhaariyu can anas ibni maalikin radia allaahu canhu bukhaari wuxuu ka wariyey anas ibni maalik radia allaahu canhu can inabiy nabiga inuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam ina allaha allah casa isagaa qaalib ah wajalla isagaa weyn wakala wuxuu u wakiishay biraximi raximka malakan malag yaquulu malagya wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbiyow nudfatan khalaqta waad abuurtay nudfatan meni xaal uu yahay yaa rabbi rabbigaygiyow calaqatan khalaqta adaa abuuray calaqatan xinjir xaaluu yahay yaa rabbi rabbigaygiyow mudqatan khalaqta waad abuurtay naftii ay khalaqtahaa mudqatan cadhiliba xaalay tahay fa idaa araada allaah allah markuu doono an yaqdiya inuu dhammaystiro khalqahu abuuristiisa qaala almalaku malagiya wuxuu leeyahay adakaru malaba macnaha malaba wiila am unsa mase waa dhadig oo waa dumar oo waa gabar shaqiyun ma ahlu naara am saciidu mase waa ahlu janno fama risqi risqigiisu muxuu yahay fama alajalu muddadu noolaana maxay ta fa yubtadu arrinkaasaa la qoraa fii badni ummihi hooyadiis caloosheeda xaalu ku sugan yahi rawa lbukhaariy bukhaari wuxuu ka wariyey can anas ibni maalikin radia allahu canhu can inabi nabigu ka wariyey sala allahu alay slam qaala nabigu inuu yidhi in allaha allah casa isagaa qaalib ah wajalla isagaa wey wakala waa u wakiishay biraximin raxim raximku waa ilmogaleenka waa gal xiran oo waxa weya ilmogaleen la yidhaahdo oo ilaahi weynaa hooyada ku dhex abuuray galkaas xihan macnaha waxn waxaan ujeeda afkiisu waa ishayaa marka alla ugu talagalo afka kala qaada afka marna waa kala qaada marna waa isku dhagaa bal waxay leeyihiin culummadu hal af male dhowr af uga leey marna afka waa isku dhegsana marna waa kala qaada afka waktiga loogu talagalay u kala qaada ama dhiiga ka soo baxa ama meliya geli waktigaasu afka kala qaada inta kale o iska xirayn laakiin waktiyadaas loogu talagalay in dhiig ka baxo amase muni ay gasho markaasuu afka kala qaadan marka riximkaas aa rabbi u wakiishay malg wakala biraximi raximka wuu wakiishay malakan yaquulu malagiya marka wuxuu leeyahay markay menidu gasho riximkaas yaa rabbi rabbiyo nudfatan ey khalaqtaa adaa abuurtay naftan nudfatan meni xaalata rabbiyo waa meni u ilaahay waa uga ogaal badan laakiin shaqadiisii qabsaa loo diray ilaahay waa isagaa ka og allaaba ka ogaal badan markaasuu ilahay rabbiyo waa meni afartan marka la joogo amanidu waxay isku bedelaysay xadiiska cabdullahi mascuud uu caddeeyey aymanidu waxay isku bedelaysaa dhiig xinjir ah waa dhiig adag oo dhulka haddii lagu rido aan dhulka geli karin dhiiggaas adagay isku bedeleen markaasuu leeyahay yaa rabbi rabbiyo khalaqtahaa waad abuurtay calaqatan xinjir xaalaytay xinjiraad ka dhigtay rabbiyo afartan kale marka la joogo cad hiliba oo intii mar la calaliyo gawska la geliyo la eg ay noqona cad hiliba oo gawska intii la saara la eg markaasuu leeya yaa rabbi rabbiyo mudqatan khalaqtaadaa abuuray mudqatan cad hiliba xaalwe faidaa araada allah allah markuu doono an yaqdiya an yutima khalqahu abuuristiisa inuu dhammaystiro qaala malaku qaala faacilku waa malak malgiya wuxuu leeyahay adakaru ilaahayo malaba am una mise waa dhadig naama wiila mise waa gabar maxaad ilaahay ugu tala gashay ah, markaas combyutar malgu ogaan karan ya cad hiliba wey wiil iyo gabar midkuu yahay combyutar ma sheegi karaa kaka yaab ah, ahlu naar iyo ahlu janno midkuu yahay ma sheegi karaa faqiir iyo qani midkuu yahay ma sheegi karaa su-aalahan bal fiiliya hadda ilaahay intaan la abuurinuu ogaa manida intuu yaho ogye dhiigga markuu yaho ogye markuu yaho cajlibuu ogye laakiin markii laga dhigay qof caadi oo meeshan xuub jiifa xuubka inta ku fiirido waa la ogaada xaad ogaada markaas qayb waaba ka baxay mulaqa sideeda ma ogtahay marka carruurkii nafta lagu abuuro qaybkii mulaqa ahaayo alla ogaa waaba ka baxay malagaanaaba alla u sheegayba makhluuqiyaba gabar la ogeysiiyey weliba keligiis ma ahan malaa'ig kalena waa la ogeysiina sharax ibnu abi jabraana fiiri waa ka soo baxay aybkii caalamulhaybki alla la gaarkaa waaba ka soo baxay waaba ka soo baxay hayna makhluuqii gobol ka mida ah hadal la ogeysiiye oo weliba mid ahaynoo ah ka badan soo ma jeedi markaas alla ogeysiye waa ka soo baxay marka su-aalahaasu weydiineen adakaru malaban am unfa mase waa dhadigoo macnaa ma wiila mase waa gaba shaqiyun ma mid ahlu naar ahaa am saciidu mase waa ahlujanna fama risqi risqigiis muxuu yahay qofkan ma qaniyu noqon doonaa ma faqiiru noqon doonaa ma xaaraan cunaa ma xalaal cunaa muxuu cuni doonaa famal ajalu muddaduu noolaana maxay ta ma calooshuu ku dhex dhimana ma marku dhashuu dhimana ma dhallinyaradu ku dhimana ma germadoodu ku dhimana ma duquu gaari doona intaasa ilaahay u sheegaa waa la qoraa fa yuktabu huwa madkuurkii waa la qoraa fii badni ummi hooyadiis calooshiisa xaaluu ku jiro wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed